بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذا هو الشريط الثالث من أشرطة كتاب رياض الصالحين للإمام أبي زكريا النووي رضي الله تعالى عنه wuxuuna ka bilaabmayaa xadiidka afariyo tobnaad ayuu ka bilaabmayaa وعن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال قال رsuuل اللhi صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إليه في اليوم مئة مرة رواه مسلم wardadiyahow alla u tooba keena oo dembi dhaaf weydiista lianni aniguba waxaan u tooba keenaa alla maalintiiba boqol goor ayaan u tooba keenaa muslim baana xadiidkan kada wariyey marka xadiidkan kadu xadiidkii ka horeeyey ayuu la macno yahay laakiin tiradii uu kii hore ijmaaliyey ee uu yidhi toddobaatan wax ka badan ayuu kanu koobay oo boqol goor inay tahay ayuu sheegay marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam ummaddiisa ayuu mathal u noqonayaayo wuxuu leeyahay aniga idinku allaaqoon badnaa ee idinku taqoon badnaa ee idinka dembigaygiibaa la dhaafay kii hor iyo kii dambaba maalintii waxaan alla u tooba keenaa boqol goor ee idinku marka waa igaga awlaysantihiin inaad wax ka badan ka tooba keentaan oo alla dambi dhaaf weydiistaan ay u daydo oo alla u tooba keena oo dambi dhaaf weydiista maalintiiba xadiidkanna marka waxuu soo noqon doonaa mar danbuu soo noqon doonaa baab gadaasha yuu ku soo noqon doonaa kun iyo siddeed boqol iyo lixdan iyo sagaal <clears throat> xadiidkan xadiidkii ka horreeyey naftiisu waa soo noqon doonaa meesha meel ku dhow xadiidkaas lambarka ku xiriiray kusoo noqon doonaa kun iyo siddeed boqol iyo toddobaatan وعن أbي حمزة أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه qاdم رsuuل اللhi صلى الله عليه وaلي وسلم أbو حمزة waa kunyada anas ibni malik radia allahu canhu mana ah wiil uu dhalo xamse la dhihi jiray in loogu magac daray eh nooc khudaar ka mid ahoo eh, xamse la yidhaaho uu jeclaan jiray ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo koolkoolinaya yuu ugu magac daray ya aba xamza ayuu dhihi jiray yaada udunaynna waa dhihi jiray eh, qaala qaala rasuulu llahi salى allahu alayhi waalihi wasalam lallahu afraxu bitawbati cabdihi lallahu allaa afraxu kaga farax badan bitowbati cabdihi addoonkiisa toobakeenkiisa min axadikum midkiin buu ka farax badan yahay saqata oo ka duldhacay yacni helay calaa baciirihi awrkiisii waqad adallahu isagoo lumiyeyna horta hore uu ka lumay fii ardin falaatin dhul qafra ah xoolihiisii oo meel cidlaa isagoo jooga ka lumay oo uu helay siduu ugu farxa si ka daran ayuu alla ugu farxaa addoonkiisii oo lunsanaan jiray oo usoo soo noqday usoo tooba keenay xadiidkana waa muttafaq calayhi laakiin riwaayada soo socota yaa faahfaahinaysa inay qisadu weliba qiso dhacday ay ahayd oo nin xoolihiisii intay ka lumeen oo noloshii uu ka quustay oo goortii dambe marka helay aada iyo aada u farxay kaasuu mathal ka dhigayaa nebiga calayhi isalaatu wassalaam waxyaaluhu ummaddiisa wax ku beri jiray iyo waxaa ka mid ah mawaaqifta sidaas oo kale ah marka ay dhacdo dhacdooyinka inuu cilmi uga bixin jiray markaas uu fii riwaayati limuslim lallahu ashaddu faraxan allah ka daran xagga faraxa uga daran oo ka farax badan bitowbati cabdihi addoonkiisa towbadiisa uu ku faraxo xiina yatuubu ilayhi midkuu usoo soo noqda ee u tooba keeno min axadikum midkiin ayuu ka farax badan yahay axadkaasoo kaana calaa raaxilatihi hashiisa saaraa neefka gaadiidka ee la rarto ee la koraa raaxilo la yidhaahaa geel oo dhan lama wada yidhaaheen biardin falaatin dhul lama degaan oho qafra ah oo musaafir ahaayoo hashiisii saaraa fanfalatat minhu ay ka baxsatay wa calayhaa tacaamuhu wa sharaabuhu ay dusheedana saaran tahay oo ku raran tahay cuntadiisii iyo cabbitaankiisiiba hadduu labadaa waayana meel hayjo ohon dad iyo dunya toona aanay joogin oo biyo lahayn oo baad lahayn <coughs> oo meel saxaroo lama degaa buu joogaayo waa waa uu dhimanayaa fa ayisa minha oo ka quustay fa ataa shajaratan geed hoostii yimid fadajaca fii dillahaa seexday harkeedii waqad aysa min raaxilati hashiisiina ka quustay oo is yidhi waad dhimanaysaa geedka harkiisa unaad ku dhiman tihin intaa qoraxda meermeerkaada ku dhiman lahayde halkan iskaga naso halkan geridaada ku sug fa baynamaa huwa kadalika mar uu sidaa ahaa oo iska hurday id huwa waxaa kusoo kadiyay kadiyey bihaa hashi ayaa kusoo kadisay qaa'imatan cindahu iyadoo ag taagan indhahuu kala qaaday buu arkay iyadiioo dul taagan faأkhada wuxuu qabsaday bikhitaamihaa faruur xidhkeediibuu qabsaday buu qabsaday markaasuu fadhiisiiyey oo uu koray uma qaala markaasu wuxuu yidhi min shidaة اlfarax farxa daraantiisa farxi ka badbatay buu isagoo waxuu ku hadlayba aan isgaranayn buu wuxuu yidhi allahuma anta cabdii wa ana rabuka allow adiguna addoonkaygiibaa tahay ana rabbigaa baan ahay wuxuu rabay inuu yidhaaho allow adiguna rabbigay baa tahay aniguna addoonkaagii baan ahay oo alle uu ugu shukriyo nicmadaas usoo celiyay buu rabay laakiin farxi baan intu ka badbatay baanu isgaranaynino markaasuu kelimada kelimatu kufrigaba ah ku hadlay laakiin rasuulka calayh isalaatu wasalaam wuu ucdur daarayaa wuxuu leeyahay akhta'a min shiddati alfarax wuu gafay oo faraxii ka badbatay daraaddii ayuu ninkaasu la gafay ninkaasu marka oo xaaladaa ku jiro oo ay ka dhigan tahay noloshii uu ka quustay oo usoo noqotay sidaa uu u farxay ee farxii intuu ka badbatay wuxuu leeyahay baan isgaranaynin siduu u farxay si ka badan ayuu alla ugu farxaa addoonkiisa oo lunsanaa oo usoo noqda usoo tooba keenay marka <clears throat> alla subxaanahu wa tacaala waxaa ka a sifaadkiisa keliimada ah sifatu lfarax farax iyo qadab waa laba sifo oo isu did ah marka alla subxaana wa tacaala labadaba waa leeyahay laakiin teenna oo kale ma ah bani aadamka faraxiisuna waa si allatiisuna mid wey alle sifaadkiisa marka ma garanayno laakiin oo kayfiyadooda ma garanayno laakiin waa inaan u qiraa siduu u sheegtay isagu ama rasuulkiisu calayhi salaatu wasalaam uu sheegay waxaa kaloo xadiidka aan ka qaadanayna qofka wixii uu ku gafo xataa hadduu wax gaalnimo keenaya uu yahay oo qasad aan ka ahayn inuu macduur ku yahay macduur weeyaano alla subxaanahu wa tacaala ninkaas waa gaaloobay lama dhahayo farxaddii ka badbadatay wuxuu ku hadlayaba isgaranayn وعn أbي موسى عبد الله بن qays الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وaله وسلم qاal إن الlaha تaعaaلى yبسط yadh bالleyl alla sareeye wuxuu soo fidiyaa gacantiisuu soo fidiyaa habeenkii liyatuuba inuu tooba inuu toobo keeno oo allana uu ka aqbalo daraaddeed buu usoo fidiyaa musii'u nahaar kii maalintii xuna sameeyey ee dembaabayu wayabsutu yadahu binnahaar gacantiisuu maalintiina soo fidiyaa liyatuuba musii'u lleyl kii habeenkii dembaabayay inuu toobo keeno oo isna uu ka aqbalo xataa tatluca ashamsu min maqribiha ilaa qoraxdu ay ka soo baxdo meeshay ka dhacday oo ay tahay waqtigii albaabka toobada la xidhayay ee tooba dambe aan la aqbalaynin ee alla subxaanahu wa tacaala <clears throat> uu sheegay in waqtigaas toobadii la xidhay nabiguna aleyh isalaatu wasalaam uu caddeeyey xadiidka soo socda uu ku sheegay ilaa toobada baabkeedii la xidho oo waqtigii qiyaamuhu uu soo dhowaaday la gaadho oo calaamadaa weyn inta la arko dadkuba ay wada toobo keenayaan laakiin aan laga aqbalaynin baabka toobadu waa furan yahay oo alla subxaanahu wa tacaala waqti kastaba tooba waa aqbalaa marka hadda halkana xadiidkan wuxuu ka yahay xadiidu sifaat buu ka yahay oo wuxuu sheegay xadiidkan kadu alle subxaanahu wa tacaala iyad buu u sheegay alle subxaanahu wa gacan buu marka leeyahay gacanteena oo kale aan ahayn laba gacmood oo labadoo midig ay yihiin ayuu leeyahay alle subxaanahu wa tacaala laakiin ma aha xubin sidaa jidhkeenna oo kale gacantu ay xubin inaga mida ay u tahay lugtu xubin inaga mida ay u tahay wejigu xubin inaga mida uu yahay ishu xubin jidhkaana kamida mida uu yahay sidaas ma aha marka isaga waxaa weeyaan siduu ku fasiray abulxasan alashcari radi allahu canhu waa sifaat sifaatkiisa kariimada kamid ah oon lana inkiraynin lama lana takyiifinaynin oo alla subxaana wa tacala yadiisu sidaasay tahay aan la odhan karaynin isaga unbaa og marka isagaa loo daynayaa kayfiyadeeda isagaa yaqaana iyo rasuulkiisa alayh الsalaatu wasalaam laakiin wax alla wixii sifeha alla uu sheegtaba waa in loo qiraayo alle subxaanahu watacaala loo rumeeya wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayhi walihi wasalam man taaba qabla an taطluca الshamsu min maqribiha taaba allahu calayhi rawahu muslim qofka towbo keena intayna qoraxdu ka soo bixin meeshay ka dhacday intii ka horaysa qofkii towbo keenaa alla subxaanahu wa tacaala waa ka towbo aqbalaa waqtigaas wixii ka dambeeyase towbo lama aqbalayo waqti kaleo isagana aan towbo la aqbalaynin ayaa jira oo xadiidkan kada soo socdaayo uu caddayn doona xadiidkana muslim baa wariyey وعn أbي cبدالرحمن cبداللahi بن cمر بن الخطاب رضي الله عنهma عن النبي صلى الله عليه وaلي وسلم qاal in allaha caza wajala yaqbalu towbata alcabdi ma lam yugargir alla subxaanahu wa tacaala wuu aqbalaa addoonkiisa toobadiisa inta aanu qarqarlaynin yani xaalat lgargara oo naftu marka ay halkan kada kadaxabadka ku noqonayso qarraaclaynaysa ee uu nolol ka quusto wixii ka horeeyaba alla waa aqbalaa marka waa waqtigii labaad een sheegaynay aan isagana toobada la aqbalaynin weeyaano waa xaalat lyas markuu qofku nolol ka quusto oo nolol dambe kuuma halin uu is yidhaahe uu sii dhimanayo waqtigaana toobadii lagama aqbalo xaalatulmucaayana weeyaano waqtigaa waa la tusinaya xaaladiisaa la tusinaya xaqiiqadii buu arkayaa xaqiiqadii awal hore inkiri jiray kolkaa uu arko lama aqbalayo toobad lagama aqbalayo laakiin waxaa laga rabaa qayb inuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam khabarkiisii intuu qaato uu qayb allo ku rumeeyo allo ku caabudo ayaa laga rabaa marka towbadu labadaa waqti wixii aan ahayn oo dhanba alla waa aqbalaa subxaanahu wa tacaala waxayna ugu fiican tahay towbadu inta uu qofku isleeyahay waad caafimaad qabtaayoo waad da-yar tahayoo weli muddaad sii noolaanaysaa isaga uu naftiisa ugu sheekaynayso taasaa ugu fiican oo odayaasha towbadooda iyo dhallinyarada toobakeenkooda dhallinyaradooda ka fiican rawaahu الtirmidiyu waqaala xadiiثu xasan tirmidi ayaa xadiidkan kada wariyay tirmidina magaciisa waxaa la yidhaha abu ciisa moxamed ibn ciisa bni sawra ayaa la yidhaha radia allahu tacaala canhu kitaabkiisana jaamic tirmidi ayaa la yidhaha ama sunan tirmidi wuxuuna yidhi xadiidkuna waa xadiid xasan ah waana sidaa uu sheegay xadiidku xasan weeyaan asheekh ilalbani waa uu ku waafaqay xasan buu ka dhigay waxaas kaloo xadiidkan kada isaguna wariyey ibn maajah ayaa isaguna wariyey sunankiisa ku wariyey sheekh alalbanina waa xasan buu xadiidkan ka dhigay oo saxiix sunan tirmidi iyo saxiix sunan ibni maajah iyo mishkaat almasaabix intaba xasan buu kaga dhigay wacan zir bni xubayshin qaala ninka zir ibni xubaysh la yidhaah waa nin taabiciya eh, qaala ataytu safwan bna casaalin radia allahu canhu waxaan u imid saxaabigaa la yidhaahaa safaan ibni casaal almuraadi radia allahu canhu yaanu imid as'aluhu anigoo ka waraysanaya can ilmasxi cala alkhufayn masixitaanka khufaynka la masaxo marka la weyse qaato halkii lugaha laga dhaqi lahaa qufkaas ku jira wax alla wixii qadabka ku jira oo dhan baba khufaynka yani laga wadaayo masixitaankooda anigoo ka waraysanaya inay jirta iyo in kale ilaan qur-aanka alla kuma sheegin qur-aanku lugta dhaqinteedu sheegay marka inay taasu marka sharci taagan kale anagoo raba inaan weydiiyo ayaan u imid faqaala markaasu wuxuu yidhi maa jaaءa bika yaa ziru maxaa ku keenay ziriyow faqultu markaasaan waxaa idhi ibtigaa'u lcilmi cilmi dalabkii baa i keenay markaas ninkaas la yidhaaho saxaabiga la yidhaha safaan ibna casaal ninkanu markuu u yimid buu marka wuxuu dareemay inuu dan ka leeyahay marka dantiina inuu ka haybaysanayo oo aanu kula dhacaynin buu arkay markaasuu isagu ku bilaabay si uu marka ninkan u furfurto oo eh, cabsidii iyo waxaas haybadii ay uga baado oo dantiisa u sheegto markaasuu wuxuu ku yidhi maxaa ku keenay markaasuu yihi cilmi baa i keenay cilmi baan kaa dalbayaa fa qaala markaasuu wuxuu yidhi safwaan radia allahu canhu isagoo u bishaaraynaya ninkaas oo eh, inuu muxuu ahay camal wanaagsan uu ku jiro oo cilmi dalabka uu wax wanaagsan uu yahay xadiid ku soo arooray isagoo u sheegayu wuxuu yidhi ina almalaa'ikata tadacu ajnixataha liطaalib اlcilm ridan bima yaطlub malaa'igtu baalasheeday hoos ugu dhigtaa ninka daalibulcilmiga ah raalli ahaansho ay raalli ka tahay mabsuud ka tahay cilmiga uu dalbaya daraaddi bay u salaamtahay oo taxiye ahaan iyo baalasheeda hoos ugu dhigtaa yani waa arrin wanaagsan baad ku jirtaa weeyaan xataa malaa'igtaad soo martaa ayaa ku salaamaysay oo baalasheeda hoos kuugu dhigaysay faqultu markaasaan waxaan yidhi isagoo masaladii marka uu ka rabay sheeganaya buu wuxuu yidhi inahu qad xaka fii sadri اlmasxu calى اlkhufayni bacda algaa'iti wاlbowl inahu xaalku wuxuu yahay qad xaka inuu ku dhex wareegaystay fii sadri xabadkayga almasxu calى alkhufayn masixidda khufaynka la masaxo bacda algaa'iti wاlbowl saxarada iyo kaadida dabadood yacni kolkii qofku wayseqaadku uu ka jabay o wayse qaadanayo inaanu lugta dhaqaynin ama khufaynka uunu dusha ka masaxayo ayaa iga degi weyday oo xabadkayga ku warwareegaysanaysa wa kunta imra'an min asxaabi الnabiyi salى اllahu عalayhi waalihi wasalam waxaanad ahayd qof asxaabtii nebiga ka mid aad ahayd salى اllahu عalayhi waalihi wasalam faji'tu waxaan u imid as'aluka inaan ku su'aalo hal samictahu ma maqashay rasuulka salى اllahu عalayhi waalihi wasalam yadkuru fi dalika shay-an arrintaa isagoo wax ka sheegaya ma ka maqashay qaala markaasuu wuxuu yihi safaan radia allahu canhu nacam haa waan maqlay markaasuu qisadii uu ku maqlay ayuu markaad soo bilaabay oo kayfiyadii uu ku maqlay iyo qisadii buu sheego markaasu wuxuu yidhi kaana ya'murunaa wuxuuna fari jiray idaa kunnaa safran markaan nahay safar aan nahay ow musaafiriin musaafiriin buu yidhi waana isku mid kolkaan musaafiriin nahay buu yidhi mise wuxuu yihi kolkaan safar nahay iyo wuxuu na fari jiray anlaa nanzica inaanaan siibin khifaafanaa khufafyaalka iyaga inaanaan siibin halaaثata ayaamin walayaaliyahunna saddex beri iyo habeenadoodii inaanaan siibin ilaa min janaabatin janaaba un mooyaan inaa qubays aan rabno mooya kolkii qubays la rabay isaga waala waa la siibayaa lugta waa la dhaqayaa laakiin kolkii waysaqaad la rabo muddadaana lagu dhex jiro shardiga soo socdana la helo waa inaan muxuu ahay waxba inaan la bixinin laakiin min min gaa'iطin wa bawlin wa nawmin laakiin aanan ka siibin saxro iyo kaadi iyo hurdo toona marka xadiidku wuxuu tusinayaa saddexdanba inay nawaaqidulwudu ka mid yihiin saxarada iyo kaadida iyo hurdada mid waliba inuu yahay weyseqaadka uu jabinayo oo laga waysa qaadanayo laakiin marka laga waysa qaadanayo qofkii lugta wax ugu jiraayo shuruudeedii haddii uu helo waxba inuu bixiyo ma ahee dushaan buu ka masaxayaa faqultu markaasaa waxaa hi kolka taas masaladaas waa u baxday mas'alo kaleu marka haddana ku darsanaya hal samictahu yadkuru fi lhawaa shay-an ma maqashay rasuulka calayhi salaatu wasalaam isagoo wax ka sheegaya jacaylka hawada waxaa laga wadaa hawa marka la yidhaaha la gaabiya hawaa madan ayna ahayn hamse sii leh waxa weeyaan jacaylkaa la yidhaahaa marka qofku jacaylka uu qof kala jeclaado oo dar alla uu u jeclaado wax ma ka maqashay ku saabsan ayuu leeyahay qaala markaasu wuxuu yihi safaan radia allahu canhu nacam haayo waan maqlay kunnaa maca rasuuli illahi sala allahu alayhi waalihi wasalama fii safar rasuulka alle ayaan la jiroo socdaal dhexdii aan kula jiray fa baynaa naxnu cindahu mar aan anagu agtiisa joognay id naadaahu waxaa u dhawaaqay si kada iyo lama filaana ugu dhawaaqay acraabiyu nin reer baadiye ah bisawtin lahu codkiisa buu ugu dhawaaqay oo jahwariyin oo dheer cod dheer buu ugu dhawaaqay oo iska leeyihiin hadal dhaadheerka iyo hadal waaweyninka reebaadi oo iska leeyihiin ah yaa muxamed muxamedow buu yidhi yaa rasuul allah iyo ma dhihin dhihino waa qof marka iska jaahil oo dabcigiisu iskaga soconaya rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam akhlaaqdiisa kariimada ah bay ka mid ahay dadka sidaas oo kale ee qallabsan iyo inaan waxba aanu arrintooda kasoo soo qaadin oo u dulqaato faajaabahu rasuulu اllahi salى اllahu alayh wali slm rasuulka alla u jawaabay naxwa min sawtihi codkiisii oo kale ayuu ugu jawaabay sida isagu u dhawaaqayba isaguna uu dhawaaqay haa um hoy buu yidhi isaguna markaasu muxuuha sidii isagu u hadlay buu isaguna ula hadlaaya faqultu lahu waxaan ku idhi ninkii reebaadihaa baan ku idhi wayxaka war hoog eh uqdub min sawtika codkaaga hoos u dhig fainaka cinda annabiyi sala allahu alayh wali slam nebigii alle agtiisaad joogtaaye geelaagii iyo baadiyahaagii lama joogtid eh waqad nuhiita can haada arrinkaana waa lagaa reeb alle waa kaa nahayay inaad nebiga alayh salatu sla agtiisa aada codka kooda u qaadee codka hoos ugu dhig aayaddii buu sheegaya alle subxaanahu watacaala uu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa tarfacuu aswaatakum fowqa sawti الnabiy walaa tajharuu lahu bilqowli kajahri bacdikum libacd an taxbata acmaalukum waantum laa tashcuruun aayadahaasuu tilmaamaya oo wuxuu leeyahy marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam inaad ka adab qaadato oo markaad agtiisa joogto kolkii kale eed caadiga ahayd si aad u dhadhawaaqi aadan u dhawaaqina codka hoos ugu dhigtaa lagu faraye hoos codkaaga u dhig faqaala markaasu i wallahi laa aqdud wallahi inaan waxba hoosu dhigaynin ana codkeyga waxba hoosu dhigi maayo caadigaygaan isaga hadlaaya isaguna marka kama ayna ahayn diidda uu amarka alla diiday iyo kama ayna ahayne waa waran uu ka warramayo dabcigiisa iyo unuu ka warramayo ayay ahayd qaala alacraabiyu ninkii reebaadiha baa marka wuxuu yidhi almar'u yuxibu alqowma walamaa yalxaq bihim nin baa jecel rag jecel aanan gaari karinna rag saalixiin oo camal aanu ku gaari karaynin yuu iska jecel yahay eeba taasu say noqonaysaa wax ma u taraysaa taasu qaala الnabiyu salى اllahu عalayhi waalihi wasalam markaasuu nebigu alayhi الsalaatu wasalaam wuxuu yidhi almaru maca man axaba yawma alqiyaama qofku wuxuu la jirayaa maalinta qiyaamaha ah dadkii uu jecel yahay waa alla waa gaadhsiinayaayo hadduu ka camal yaraa kole ku tahay jacaylka uu jecel yahay sababtiisa yaa darajadooda lagu siinayaa famaa zaala yuxadiثunaa ma aanu ka zuulin inuu noo sheekeeyo xataa dakara ilaa uu ka sheegay baaban min almaqrib albaab oo gabalu dhaca ku yaala qofkaas leh maa zaala yuxadidunaa leh waxaa suurowda inuu yahay zir ibnu xubaysh oo qofka uu ka warramayo ee sheekaynaya ilaa uu mas'aladaas qiyaamaha ku saabsan oo albaabkaa towbada ah iyo xidhitaankiisa uu ka sheegay uu yahay safwaan ibnu casaan radia allahu canhu waa suurowda inuu qofka famaa zaala lihi uu safwaan yahay oo qofka sheekaynaya uu ka xikaayoonayaana rasuulka uu yahay sala allahu aleyh waali wasalam iyaduna waa suurowdaa kama zuulin inuu noo sheekeeyo ilaa uu ka sheegay albaab oo gabaludhaca ku yaala masiiratu cardihi ballarhkiisa inta la soconayaa uu yahay ow yasiiru araakibu fii cardihi mise wuxuu yidhi qofka raakibka ahe musaafirka ahe awrka fuushan baa wuxuu soconayaa ama faraska fuushan baa wuxuu soconayaa fii cardihi beledkiisa oo soconayaa arbaciina aw sabciina caaman afartan sannadood buu yidhi mise wuxuu yidhi toddobaatan sannadood albaab weyn oo qof faras fuushani inta uu socon kari lahaa beledkiisa socon lahaa ayuu ka waramay qaala sufyaan axad ruwaah sufyaanka xadiidkan kada ragga wariya kamida ba wuxuu yidhi isagu wuxuu yidhi kuwa kale int halkay ka yidhaaheen e, qibal e, min almaqrib uu ka yidhi isagu wuxuu yidhi qibala shaami dhanka shaam ah albaab xagga shaam ah shaamna marka qofkii madiine jooga waxay ka xigtaa xagga gabaludha ay ka xigtaa marka macnihi waa isku mid cibaaradan baa kala gedisan khalaqahu allahu tacaala yowma khalaqa asamaawaati wاlard alla uu abuuray albaabkaana maalintuu cirkiya dhulka abuuray maftuuxan litawba isagoo u furan towbada u furan oo towbadu ay ka gelayso oo towbada laga aqbalayo laa yuqlaqu aan la xidaynin xataa taطluca ashamsu minhu ilaa qoraxdu isaga kasoo baxdo albaabka ay kasoo baxdo marka kolka qoraxdu kasoo soo baxdo oe dadkii ay arkaan ay kulligood wada toobo keenayaano war wixii la sheegayay baa run ah war wixii diinta sheegaysay baa run ah war xadiidkii nabiga laga warinaya run buu ahaa war qiyaamihii baa dhow masaajida la isku gurayo laa ilaha illa allah oo la toobo keenaya lamana aqbalayo rawaahu tirmidiyu wagayruhu abu ciisa tirmidi iyo kayrkii ayaa xadiidkan kadana wariyey wa qaala wuxuuna yidhi xadiidun xasanu صaxiix waana sidaa uu sheegay xadiidkan kadu وعn abi سacيidi sacd bn malik bn sinaanin الkhudriy radي allahu canhu ana nabiy allahu slى اllahu عalayhi waalih waslama qaala kaana fii man kaana qablakum waxaa ka mid ahaa dadkii idinka horeeyey rajulu nin qatala tiscata wa tisciina nafsan oo dilay sagaal iyo sagaashan qof fasa'ala dadkii buu waraystay inuu toobo keenuu rabaa marka qalbigiisiibaa alla tooba iyo hidaaya kusoo rido sagaal iyo sagaashan qof markuu dilay yuu wuxuu yidhi waa iska tooba keentid laakiin in toobada laga aqbalayo dembiga intaa leeg isagoo galayan kale baanu kala garanaynin dadkiibuu waraysto war dadka dhulkan joogaya ugu cilmi badan buu yidhi fasa'ala can aclami ahli اlard dhulka dhulkaa dadka jooga qofka ugu cilmi badan buu weydiiyey fadulla calaa raahibin waxaa la tusiyey nin baadari ah nin baadari oo iska cibaadaysto oo cilmi aan lahayn laakiin dadku inuu cilmi leeyahay u malaynayaan ayaa la tusiyey waxaa la sheekh hebel ayaa ugu cilmi badan fa ataahu waa u yimid faqaala wuxuu yidhi innahu qatala tiscatan wa tisciina nafsa isagu wuxuu dilay isaga is sheegaye sagaal iyo sagaashan nafood buu dilay ee fahal lahum min tawba maleeyahay leeyahay sagaal iyo sagaashan qof baan dilay towba maiga aqbalasa ma layga aqbalaya faqaala laa maya buu yidhi waanu ku gafsanaayo dee cilmi baanu lahayn dadka noocaas oo kaleana waa lagu dagtaayo dadka iska ahlu taacaha ah waxaa la moodaya inay cilmi leeyihiin salaaxooda iyo taqwadooda iyo cibaadadooda iyo marka la arko ee sida loo xurmaynayo ayaa la moodaya inay cilmi leeyihiin warkaasaa lagu dagtaayo cilmi la weydiiya kuwaasoo kalean marka cilmi in la weydiiya ma aha waa in laga ducaysto faqatalahu waa dilay waa ku xanaaqayo markaasu isagiina dilay fakamala bihi mi-a boqol buu ku buuxiyey uma sa'al haddana qof alla khayr la damcay buu ahaaye waas fadhiisan weydee naftiisiioo weli inuu toobo keenu ayuu rabaayo markaasuu dadkii waraystay can aclami ahli lard dhulka dadka jooga kee ugu cilmi badan fadulla calaa rajulin caalim waxaa la tusiyey nin caalima baa la tusiyey caalim runa xaqiiqiya baa hadda la tusiyey faqaala markaasu wuxuu yidhi innahu qatala mi'ata nafs isagu wuxuu dilay boqol qof buu dilaye fahal lahu min tawba ma leeyahay tawba faqaala nacam haa buu ihi tawba waa leeyahay waman yaxuulu baynahu wa bayna atawba yaa kala celin kara isaga iyo tawba tawba yaa ka hor kara tawba waa kuu furan tahay <clears throat> <clears throat> inطaliq ilaa ardi kada wakada meel heblaaye aad dhulkaaga ha ku noqonin aada intaasoo dembiga ku gashay eh ka haajir oo meel heblaaye aad marka tanuna waxaa weeye toobada min ardi alfisqi waalfasaad laga haajiro weeyaan toobada ma aha eh, waxaan ujeeda hijrada hijrada in laga haajiro beledka gaalada keliya ma ahe beledkii fisqi iyo fujuur iyo macsiyo ay ku badato oo macsiyada wax dadka ka reebayaaba aanu jirin oo wax khayrka ugu caawinaya aanu jirinna waa inuu ka haajiro oo ka fogaado weliba qofka dembiga galay alaabtii iyo meelihii iyo dadkii uu dembigaas la sameeyey iyo waxyaalahaas iyo waa inuu ka fogaado si aan u xusuusanin baba oo wixii o dhan uu gooyo mar labaad aan ugu soo noqonin <clears throat> fa ina bihaa iyada waxaa jooga dhulka aan kuu tilmaamayo naasan yacbuduuna allaha tacaala dad alla caabuda baa halkaa jooga oo wanaagsan facbud illaaha macahum alla la caabud walaa tarjic ilaa ardika dhulkaagii ha ku noqonin fa inaha ardu suu dhul xun weeyaan intaasoo dembiya dhulkaad ku gashay dhul xun weeyaan ha ku noqonina meeshaasaa dad saalixiinay joogaayo aad faاnطalaqa waa baxay meesha iyada ahayd buu aaday xataa idaa nasafa طariiqa markuu jidkii kala baray bartanka uu joogo ataahu lmowt yaa geeridii u timid faاkhtasamat fiihi waxaa ku dooday malaa'ikaة الraxmati wa malaa'ikaة اlcadaab malaa'igtii raxmadda iyo malaa'igtii cadaabka yaa ku dooday oo mid waliba inay iyadu nafta ka qaado ayay rabtaa faqaalat malaa'ikaة الraxma malaa'igtii raxmaddaa waxay tidhi jaaءa taa'iba muqbila bqalbihi ilى اllahi tacaala wuxuu yimid isagoo toobo keenay oo qalbigiisii xagga alle ula soo jeesaday oo dambi macsiyadii hore iyo ka soo noqday ayuu yimid marka annaga ku xaqlaho waa ahlu janna oo annaga naftiisa qaadayna wa qaalat malaa'ikatu lcadaab malaa'igtii cadaabkuna waxay tidhi innahu lam yacmal khayran qatu isagu weligii khayr ma aanu samaynin waa ahlu naar marka waa ninkii dembiilahay weligii intaasoo dhan samaynayay ha toobo keena laakiin khayr kale ma leh faataahum waxaa u yimid oo alla u soo diray malakun fii suurati aadamiy malag alla uu soo diray oo bani aadam suuradiisu soo yeelay yaa u yimid fajacaluuhu waxay yeeleen baynahum dhexdooday yeeleen ay xakaman xaakim bay ka dhigteen xakam baa la yidhaha kaasoo kale oo qof aan isagu xaakim aan ahayn laakiin lagu raali noqdoo la yidhaaha kale xukun kaas weeyoon marka xukunkiisuna waa fulayaa na kale xukun ba yidhi waxaan aan isku haysanaaye faqaala markaasuu malagii wuxuu yidhi qiisuu maa bayna alardayni qiyaasa inta labada dhul u dhaxaysa fa ilaa ayatihimaa kaana adnaa midooda uu noqdo kii u dhow fa huwa lahu midaasuu leeyahay dhulkan dhulkuu ka yimid iyo meeshantada qiyaasa meeshuu ku socday iyo meeshanna qiyaasa midoodii marka hadba uu u dhowaado taasaa dadkeeda ku daraysaan dhulkii uu ku socday saalixadeeda hadduu xaggeeda u dhow yahayna waa alla waa aqbalayo marka waxaa weeye ahlu janno weeyaanoo malaa'igta raxmadda idinkaa leh haddii ti u ka yimid uu u dhow yahayna weli tooba malagii alla usoo diray wuxuu yidhi halkan uu joogo ka bilaaba oo u qiyaasa dhanka iyo dhankaba u qiyaasa hadba midii uu u dhow yahay ahalkeeda haleeshiiya taasuu xukunkeeda leeyahay faqaasuu way qiyaaseen waa mitiriyeen fawajaduuhu waxay heleen adnaa isagoo u dhow ila alardi alatii araad dhulkii uu rabay xaggiisa isagoo wax yar u dhow yay arkeen faqabadathu waxaa nafta ka qaaday malaa'ikatu araxma malaa'ikataedii naxariista yaa nafta ka qaaday marka wuxuu noqday ahlu jannuu noqday muttafaqun calayhi wa fii riwaayatin fi saxiix riwaayo oo saxiixaynka ku jirtana iyaduna waxay ahayd oo kale fakaana ila alqaryati asaalixati aqraba bishibrin wuxuu noqday dhulkii wanaagsanaa qaryadii saalixadeydii uu hijroonaya xaggeeda yuu kii u dhow noqday hal taako hal taakuu xaggeeda u dhowaa siduu ugu dhowaadayna lean horta hore waxaan soo sheegnay inuu nisfu ariiq marayay jidka bartankiisu marayaane marka haddana waxaa laleeyahay wuxuu u dhowaa dhulkii u socday saalixadayda xaggeediibuu wax yar oo taakaa u dhowaa sidii ugu dhowaadayna laba arrimood laba riwaaya ku jirto waa imaanayaan fa jucila min ahlihaa dadkeedii qaryada saalixada dadkeedii baa lagu daray oo ahlujannu noqday wa fii riwaayatin fi saxiix riwaaya kaloo iyaduna saxiixaynka ku jirtana waxay ahayd oo caddaynaysa sidii ugu soo dhowaaday fa awxa allahu tacaala alla wuxuu u waxyooday yani wuxuu amray ilaa haadihi midan tada waa midii uu ka yimide anta baacadii fogow buu yidhi durub wa ilaa haadihi tanna wuxuu amray waa midu xaggeeda u socdaye anta qarabi soo dhow soo durub marka sidaasuu ugu dhowaaday midantada xaggeeda ugu dhowaaday laakiin kolkii hore nus ku marayay wa qaala wuxuuna yidhi qiisuu maa baynahumaa inta u dhaxaysa qiyaasa fawajaduuhu waxay heleen ilaa haadihi midan xaggeeda aqraba isagoo u dhow bishibrin taako fagufira lahu markaasa loo dembi dhaafay wa fii riwaayatin riwaayo kale iyaduna caddaynaysa sabab kale caddaynaysana waxaa ku sugnaa fana'aa wuu u sikaday bisadrihi xabadkiisa naxwa xaggeeda isagoo sakaraadaya isagoo sakaraadaya buu wax yar xaggan kada u sikaday marka sababku ugu dhowaaday taasay ka dhigtay riwaayadanna riwaayada horena waxay ka dhigtay amaru allah labada dhul amar uu siiyey marka waxaa suuroobi karaysa inay labaduba dhaceen oo isaguna waxoogaa uu yar sikaday allana subxaanahu wa tacaala uu amray dhulkii inay xaggankada tana soo durugto tana sii durugto ninka marka sidaasa lagu aqbalay marka sidaasna macnaheedu waxaa weeyaan alla subxaanahu wa tacaala dembi kasta oo laga tooba keenaba towbadiisa alla waa aqbalaa can cabdillaahi bni kacb bni maliki radia allahu canhuma wa kaana cabdullaahi wuxuu ahaa qaa'ida kacbin kacb bni malik radia allahu canhu ninka hogaamiye gacanta qabta buu ahaa min benihi wiilashiisa dhexdooda xiina camiya markuu indhabeelay markuu kacb intuu weyn da' weynaaday indhabeelay yuu wiilkiisaas cabdullaahi ee wiilasha ugu baarisanaayo isagu ka gacanta qabta ee masjidka geeye ee masqusha geliye ee u weyseeye eebuu ahaan jiray marka xadiidkan kada dheer ayuu ka warinayaa qaala cabdullahi baa wuxuu yihi samictu kacba bna malikin radia allahu canhu kacba bna malik baan maqlay yuxadidu isagoo ka sheekaynaya bixadiidihi warkiisii iyo qisadiisii xiina takhallafa markii uu ka hadhay can rasuuli illahi sala allahu alayhi waalihi wasalam fii kaswati tabuk dagaalkii tabuuk ee rasuulka alayh salaatu wasalaam uu aaday saddexdii nin ee ka hadhay alla qur-aanka uu ku sheegay o cala halaaati ladiina khulifuu layidhi midkood buu ahaa marka kahadhiddaa uu ka hadhay isagoo ka sheekaynaya ayaan maqlay buu yidhi qaala kacbun kacb wuxuu yihi radia allahu canhu lam atakhallaf can rasuuli اllahi salى allahu alayhi waalihi wasalam ma aanan ka hadhin rasuulka alla salى allahu alayhi waalihi wasalam fii gaswatin gazaaha qatu duulaan uu duulay ma aanan ka hadhin weligay ilaa fii gaswati tabuk gaswatu tabuktan mooyaane hayra anii qad takhallaftu laakiin waxaan ka hadhay غزوة bdrina waa ka haray iyadana ma aana raacin walam yucaatab lamana canaananin أxad تkلف canhu qof غaزوaةu bdriga ka hadhayna waxba lama canaananin inamaa kharaja rasuulu اllahi salى اllahu alيyه wali slm rasuulka alla wuxuu u baxay wاlmuslimuun iyo muslimiintu yuriiduuna iyagoo raba ciira qurayshin safarkii quraysheed safar quraysheed oo shaam aaday oo kasoo noqday inay jidka us joogsadaan oo qabsadaan ayay rabeen mooyaane dagaal ma ayna ku talagelin laakiin oo marka nabigu alay slam dadka waa khiyaar geliyey oo wuxuu yidhi qof alla qofkii diyaar ahe gaadiidkiisa uu diyaar yahanna raacayaayo ha soo baxo qofkii kalena marka waxba lama canaananin waxba laguma waajibinin laakiin tantadu waa ka duwanaydo dadka oo dhan ba waxaa la faray inay soo baxaan xataa jamaca allahu tacaala ilaa alla uu kulmiyey baynahum wa bayna caduwihim calaa kayri miicaad iyaga iyo cadowgooda ilaah u ka kulmiyey ku ballan la-aan walaqad shahidtu maca rasuuli llaahi sala allau alay slm rasuulka allana waxaan kala qayb galay leylata alcaqaba habeenkii caqabada jamrat lcaqaba agteeda habeenkii muxuu ahaayey baycada ay la geli jireenee rasuulka alayh isalaatu wasalaam ay kula mubaayacoon jireen inuu usoo hijroodo taasaan ka qayb galay oo taasaa ii gelaysa ka hadhitaanka iyo gaswatu bedr aan ka galay aan ka hadhay xiina tawaafaqnaa markii aan ku heshiinay cala alislaami islaamnimada iyo hijrada wamaa uxibu mana jecli ana lii biha yani bedelahaa leylat lcaqaba bedelkeeda inaan lahaan lahaa mashhada bedrin bedrka qaybgelkiisa ismelihi way ka liidataa leylat lcaqaba bedri bay ka liidataa allo yaa kuugu bedela ismelihi wain kaanat bedrun haba ahaato bedri adkarati kaga sheeg sheegid badan fi naasi dadka dhexdooda minhaa leylat lcaqaba ah walow dadku gaswatu bedri ay fadaaisheeda aada u sheeg sheegaan oo iyadoo agtooda mashhuur aada ugu noqotay anugu ismelihi inay ka liidato oo yaa kugu dooriya ismelihi wa kaana min khabarii sheekadayda waxaa ka mid ahaa xiina takhallaftu can rasuuli اllahi salى اllahu alay slam fi gaswati tabuk markii aan ka hadhay rasuulka alla sal ly slm dagaalkii tabuk anii lam akun anigu inaanan ahayn qaطu weligay فيma maضىa min cmri yani aqwى kii ka xoog badan walaa aysara kii ka hodansan midna ma aanan ahayn minii xiina تakhallaftu canhu fi tilka اlغaزaa fii tilka اlغaزوa duulaanka isaga ee aan ka hadhay waqti aan ka xoog badnaa iyo waqti aan ka maal badnaa midna ma ayna jirin wax cudura ma aanu lahayn wuuna qiranayaa radia allahu canhu wallahi ma jamactu qablaha raaxilatayni qatu xataa jamactuhumaa fi tilka alghaswa weligay isma aanan keenin laba halaad oo karmoon oo gaadiida ma aanan isu keenin ilaa aan waqtigaa isaga aan isla helay hadda ka hor laba halaad oo gaadiida islama helin laakiin haswigaas aan isla helay walam yakun rasuulu llahi sala allahu aleyh wala rasuulka allana ma aan ahayn yuriidu gaswatan duulaankii raba maanu ahaan jirin ilaa warra wuxuu ku tawriyeysan jire oo ku afqabsan jiray bikayrihaa meel kale kolkuu meel inuu aada rabo meel kaleu ku afqabsan jire wuxuu dhihi jiray meel heblaaya jidkeedii iyo biyaheedii iyo yaa yaqaana daaqeedii iyo yaa yaqaana si uu uga qariyo jawaasiista cadowga sirtiisa uga qariyo uu saasuu caadadiisu ahaan jiray laakiin qaswan kale isaga ah wuu khilaafay caadadaas oo sababka uu caddayn doono kacbi caddayn doono daraadib uu khilaafay xata kanat tilka algazwa ilaa gazwadaas iyadii ay ka dhacday fagazaaha rasuulu llahi sala lla alay slm rasuulka alla wuu duulay fii xarin shadiid kulayl daran wastaqbala safaran baciida wuxuu ka hortegayay safar dheer wamafaazan iyo dhullama degaan oo qafra ah aada u fog ilaa madiina waxay ka fog tahay an toddoba boqol oo kilomitr iyobay ka fog tahay wastaqbala cadadan kahiira wuxuuna ka hortegayay tiro fara badan yani cadow fara badan ayuu ka hortegayey marka iyada sabkaas u khilaafay oo iyada uu dadkii ugu cadeeyey fajalla waa u muujiyo diirku uga qaaday lilmuslimiina amrahum muslimiinta amarkoodii waa u caddeeyey tabuuq baan aadaynay hala soo baxa buu yidhi liyata'ahabuu inay isdiyaariyaan uhbata gaswihim duulaankoodaas isaga ah isdiyaarintiisa inay isu diyaariyaan oo ku talagalaan oo sahaydoodii iyo gaadiidkoodii iyo ay ogaadaan meel fog in la aadayo oo hubkoodii waxba ayna la hadhin oo cadow xoog badan laga hortagaayo fa akhbarahum biwajhihim aladii yuriidu jihadaysa uu rabo buu uga warramay wاlmuslimuuna maca rasuuli اllahi salى اllahu alayhi waalihi wasalama kahiir muslimiinta rasuulka alle la jirtayna waa badnaayeen oo jeyshka ugu badnaa buu ahaayo soddon kun ayuu ahaa walam walaa yajmacuhum kitaabun xaafid mana aanu dadka ururinaynin kitaab dadka oo dhan lagu koobo oo lagu qoro oo diiwaanay ma ayna jirin yuriidu bidalika diiwaan diiwaan buu karabaa kitaabka xaafidna uu leeyahay diiwaan buu leeyahy yani dadka lama diiwaan gelin jirinoo lama xaadirin jirinoo marka lama tabi jirin qaala kacbun kacbu wuxuu yihi faqalla rajulun nin baa yaraa yuriidu oo raba an yatagayaba inuu dhunto oo haro ilaa danna wuxuuse u malaynayay ana dalika sayakfaa bihi in arrintaas u qarsoomayso oon la tabaynin maa lam yanzil fiihi waxyu min allah haddii aanu xag alle waxay kaga soo degin marka haddaan dadka aan la qoraynin dadkuna ay aada u fara badan yihiin qof waliba oo raba inuu haraabo wuxuu isdhihi jiray lagu tabi maayo lagu orgima ilaa inuu waxay kugu soo dega mooyaane wagazaa rasuulu llahi sala allahu alayhi waalihi wasalama tilka algazwa rasuulka allana duulaanka isagaa waa duulay xiina taabat ihimaaru markay midhihii bislaadeen wاdilaalu harkii ay macaanaadeen faana ilayha ascar ascar yani amyal iyadan xaggeeda anugu u leexanayay oo naftaydu inaan iska joogay jeclaysanaysay fatajahaza rasuulu llahi salى اllahu alayh wali waslm walmuslimuuna macahu rasuulka alle waa iswaa isqalqaaliyo waa isqabanqaabiyo waa isdiyaariyey iyo muslimiintii la jirayba oo saydoodii iyo gaadiidkoodii iyo hubkoodii iyo bay qofba wuxuu heli karay ku talagalay watafiqtu waxaan gudagalay aqduu inaan soo jarmaado o aroortii guriga aan ka soo baxo likay atajahaza macahu inaan isdiyaariyo aniguna daraaddeed niyadaha ku soo baxo fa waan soo noqonaya galatii aan guriga kusoo soo noqonayay walam aqdi shaanaan waxba qabanin waxba igama qabsamin ayaan kusoo noqonay meel alla wax ka wada bay ahayd wa aquulu fii nafsi waxaanan isdhahayey ana qaadirun calaa dalika idaa aradtu waan karaa anigu inaan isdiyaariyo oo waxaanu hal daqiiqaan isku diyaarin kara waxba ima dhimana saxidaydii iyo gaaridkeygiiy wax waliba iyo diyaar saasaan isdhahay wuu isku haleynayay awooddiisu isku haleynayay falam yazal yatamaadaa bi ma aanu arrinkaasu ka zuulin inuu ila sii socdo igu sii dheeraado xataa istamara binnaasi ljiddu ilaa dadkii uu ku dheeraaday dadaalkoodii dadaalkoodii muddo ay ku qaateen oo waxooda ay dhammaysteen faasbaxa rasuulu llahi sala allahu alay slm rasuulka alle wuxuu noqday waa beriistay qaadiyan jarmaadaya maantuu rasuulka alle baxayaa noqotay waalmuslimuuna macahu iyo muslimiintii la jirtayba walam aqdi min jihaazii shay-an aniga oon alaabtaydii iyo isqabanqaabintaydiina waxba aan ka qabanin uma qadawtu haddana waan waan soo baxay aroortii aroortaa u baxaya nebiga alay sl gurigii ka soo baxay farajactu walam aqdi shay-an waan soo noqday anigoo waxba qabsanin falam yazal yatamaadaa bi ma aanu arrinkii ka zuulin inuu isii fogaado ila durko xataa asracuu ilaa ay ka dhaqsadeen oy ka baxeen watafaarata uu durkay oo fogaaday algazwu yani ahlulghazw dadkii duulayay ay fogaadeen oo ka kabgoceen madiinadii fahamamtu waxaan ku hamiyey an artaxila inaan rarto faudrikahum aan dhexda ku gaadho fayaa laytanii facaltu alla maxaan u yeeli waayey waa tamaniyaya waa tamaniyaya laakiin wax khayra tamanigii weeyaano tamaniga sidaas oo kale khayr la tamaniya khayr ka tegay qofku uu tamaniyaayo isagu waa wanaagsan yahay mooyaane maxuma uma lam yuqadar lii dalika arrintaa alla iima qadarin waxaase ii fiicnaan lahayd inaan sidaa yeelo oon dhexda ku gaadho fatafiqtu waxaan bilaabay إda rajactu إidaa kharajtu fi الnaas dadka kasoo dhex baxo bacda khuruuji rasuuli الlahi sal ly slm marka rasuulka alle intuu baxay dabadeed markaan intaan kasoo baxo gurigan kasoo baxo dadka soo dhex galo yaan yuxzinunii waxa i murjin jiray anii laa araa inaanan arkaynin lii uswatan qofaan ku daydo aan idha kan hebel ba iska jooge waxba maxaa keligaa mahid aan islaaho baanan ila rajula maqmuusan calayhi fi nifaaq ilaa qof lagu tuhmaayo munaafiqnimo lagu tuhmaayo mooyaane aw rajula miman cadara allahu tacaala min aducafaa ama nin alle inta u cudur daaray ee ducafada indhoolayaasha iyo kamida mooyaane qof kale oon ku daydo oon idhaaho kuwanba waa kuwa jooga maana arkayn halkaasaan murugoonayay waxaad kusoo soo dhexdhay munaafiqiintii iyo dadkii masaakiinta ducafada alle cudur daaray baad kusoo soo dhexdhay taasaa qalbiga murgelinaysay walam yadkurnii rasuulu llahi sala allahu alayhi waaalih wasalam xataa balaga tabuuk rasuulka allana ima tabin ilaa tabuuk laga gaadho faqaala markaasuu wuxuu yidhi wahuwa jaalisun fi lqowmi bitabuuk isagoo dadkii dhex fadhiya tabuukna la jooga buu wuxuu yidhi maa facala kacbu bnu maalik kacb bnu maalik muxuu sameeyey maynala socdaa mise waa inaga hadhay faqaala rajulu min bani salima nin oo qabiilada banu salim ee ansaareed ka dhashay baa wuxuu yihi waa qabiiladu kacbina ka dhashay kacb ibni maligan iyo mucaad ibni jabalka u jawaabi dooni iyo muxuu aha abu qataada iyo jaabir ibni cabdillaahi isku qabiil ahayno qabiiladooda banu salima ah la dhihi jiray laantooduna waa hoos dhimtay banu salama ma baa wuxuu yidhi marka yaa rasuula allah xabasahu burdaahu waxaa reebay ninkaa labadiisii macawisood dharka cusbaa uu iibsaday xaragadooda iyo daaddaawashadoodii buu ka bixilaya wannadaru fii cidfayhi iyo fiirfiirin labada hareerood uu iska fiirinaya dharkiisa kolkuu xidho isku fiirinayo xaragidiisa yuu ka bixi waayo oo taasaa reebtay buu yidhi faqaala lahu mucaad ibnu jabalin radia allahu canhu mucaad ibnu jabal baa ku yidhi bisa maa qulta xumaa waxaad dhahday niyo hadalkaagu xumaa maxaad hadalkaa u kaasoo kalena marka waa difaac qofka mu'minkaa ah. cirdigiisa la daafaco waa ka xadiidkiisu insha allah waa iman doonaa qofka walaalkii cirdigiisa daafacayn isagana alla naarta ka daafici doono qofkii maqla marka qof muslim oo la xamanayo oo si xun loo hadalhayo kaasaa la gudboon inuu ka celiyo oo yidhaaho been baad sheegaysaan ka dhaaf ninkaas sidaas aad sheegaysaan maya wallahi yaa rasuul allahi maa calimnaa calayhi ilaa khayran anigu waxaan khayra ninkaa kuma ogin sababkii reebay ma ogin lakiin ninka khayr baa anigu ku ognahay fasakata rasuulu llahi sala alla alay slm rasuulka alla waa iska aamusay fabaynaa huwa calىa dalika mar uu sidaa ku jiray rasuulka alla sala allahu alayh waali wasalam ra'aa wuxuu arkay rajulan mubyadan nin oo dharcad xidhan nin dharcad xidhan ayuu arkay oo soo socda ka dambeeyey yazuulu bihi uu la socdo asaraabu dhalanteedka saraab waxaa la yidhaahaa meesha saxraahee lama degaankaa markay qoraxdu kululaato wax hirhir ahoo biyo la moodayo ayaa la yidhaahaa marka dhulkanna xijaaz iyo jaziira carabtana waa ku badan yahay arrinkaasu marka nin aada mooddo inuu biyo dhex dabaalanayo oo saraabkii iyo isagii isla dhaqdhaqaaqayaanoo soo daba socda oo ka haray hortii hore ayay arkeen fa qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulka allah wuxuu yidhi kun abaa khaythama abuu khaytama noqon ninkaa soo socdow faidaa huwa abu khayhamata alansaari waxaa caddaatay inuu yahay abu khaythama alansaari wa huwa aladii tasadaqa bisaaci tamri abu khaythamahaasuna wuxuu ahaa kii suuska timirta a sadaqaystay xiina lamazahu lmunaafiquun markii ay dureen munaafiqiinta ay dureen ee qisadiisana suuratu tooba alla uu ku sheegay aladiina yalmizuuna almuطawiciina min almu'miniina fi الsadaqaati wاladiina laa yajiduuna ila juhdahum aladiina laa yajiduuna ilaa juhdahum taas isagu ka mid ahaayo waxay yidhaaheen kan xusuuskiisa alle uga baahan yahay bay yidhaaheen markay ku tacniyeen waxaan alle muxuu ku falayaa ninkaasuu ahaa qaala marka ninkii isaga ahaa buu noqday oo hortii hore hadhay laakiin isdaba qabtay oo arrintii hortii hore uu tamaniyayay kacbi oo maxaan u yeeli waayey uu lahaa isaguu yeelay oo kasoo daba yimid oo meeshii kolkii la tegay dabadeed marka dadkii eh, soo gaadhay dhexdaan ku soo gaadhin qaala kacbun kacbi baa wuxuu yidhi falamaa balaganii markuu isoo gaadhay ana rasuula allahi sala allahu alayhi waaalihi wasalam rasuulka alla qad tawajaha inuu soo noqday qaafilan yacni raajican qufuulka waxaa la soo noqodka safar iyo qasw iyo xaji iyo wax lamida ah laga soo noqdo ayaa qufuul la yidhaha qaafilan marka yani raajican inuu soo jeedsaday isagoo soo noqonaya min tabuk xadaranii waxaa igu soo degay bafii murugtaydii murug baa igu timi maxaad kala hortegaysaa rasuulka alla sala alla alay slam fatafiqtu waxaan gudagalay atadakaru lkadiba inaan beenta xusuusto waxaan ku cudur daaran lahaa isku ururursado waaquulu waxaanan dhahayay bima akhruju min sakhatihi sala allahu alay slm maxaan kaga bixi doonaa caladiisa hadan berri وأstaciinu calaa dalika arrintaana waxaan u kaashan jiray bikulli dii ra'yin min ahli qof ra'yi laho ciddayda oo dhanba qaraabadayda oo dhan ila taliyaan dhihi jiro maxaan ugu cudurdaartaa rasuulka sal allau alay waslam been buu marka isku hagaagaajistay shayطaan baa marka horta hore u suureeyey inuu rasuulka alla sala la alay slm haduu been ugu cudurdaarto u ducaynayo laga aqbalayo khalaas ay noqonayso laakiin alla alla cismadiisa goortii dambe alla ka ilaaliya arrintaasoo run iska sheegan doonaa runtaasana anfici doonta kuwii beenta sheegayna ee beenta ku cudurdaartayna waa isagana dhibaatada ku dhacday waa iman doonaa goor dambe alluu ku mahadin doonaa inuu runtii iska sheegay falamaa qiila markii la yidhi ina rasuul allahi sal allahu alay slm rasuulka alla adalla waa ina soo hadheeyey qaadiman isagoo imaanaya berruu imaanaya ama maantu imaanaya markay noqotay yazaaxa canii uu iga zuulay albaaطilu beenbeentii beenbeentii aan isku hagaajistay waa iga zuushay xataa caraftu ilaa ka gartay annii lam anju minhu bishayin abadan inaanan kaga nabadgelin waxba inaanan kaga nabadgelin waxaasoo dhan wax iga nabadgelinaya in waa rasuulka allaho waxyi baa kusoo degayo beentaada alla waa caddaynaya beena ku nabadgelin mayso ilaa ka gartay ba beenta iga zuushay fa ajmactu waxaan goostay sidqahu run u sheegidiisa runta iska sheeg baan is faasbaxa rasuulu llahi sala allahu alay wasalam qaadima rasuulka alle waa waabaarisay isagoo maanta imaanaya wa kaana wuxuuna ahaa caadadiisa ka mid ahay idaa qadima min safarin markuu safar ka yimaado bada-a bilmasjidi masjidkuu ku bilaabi jiray farakaca fii ragcatayni laba ragcadood buu ku tukan jiray uma jalasa linnaasi dadku u fadhiisan jiray masjidka oo dadka soo salaamaya yuu masjidka ku qaabili jiray xafiis iyo ma oona lahayn iyo daar iyo wax sidaas iyo ma aanu lahayn marka kolkuu yimaadee safar ka yimaado horta masjidkuu salaamayey masjidkuu geli jiray laba ragcadood u tukan jiray halkaasuu dadkana ku qaabili jiray markay marka dadkii soo salaamayay muqaabaladoodu dhammaato kolkaasuu aadi jiray guriga faatima haddana aadi jiray soo salaami jiray ahalkiisa ugu jeclaa markaasuu haddana guryihiisii u aadi jiray marka waa sunno mahjuura sunnadan tada sunno laga tegay weeyaane qofka safar ka yimaada waxaa sunno oo ah, u wanaagsan inuu masjidka xaafadiisa ah uu ku bilaabo horta intaanu gurigiisa gelin uu masjidka uu tago oo haddii uu furan yahay uu laba ragcadood ku tukado oo dadka asxaabtiisii iyo halkaa uu ku salaamo markaas dabadeed uu gurigiisa aado falamaa facala daalika markuu sidaa yeelay ee masjidkii intuu ku tukaday uu fadhiistay ja jaaءahu yahay waxa u yimid almukhallafuuna kuwii haray ayaa u yimid yactadiruuna ilayhi iyagoo u cudur daaranaya wayaxlifuuna lahu u dhaaranaya beenbeen ugu dhaaranaya wa kaanuu waxayna ahaayeen bidcan waamaaniina rajulan dhowr iyo sideetan nin bay ahaayeen faqabila minhum calaaniyatahum daahirkoodii buu ka aqbalay wa baayacahum waa la mubaayacooday wastakfara lahum waa u duceeya allaha idiin dambi dhaafuu yidhi wawakala saraa'irahum baatinkoodiina wuxuu u daayey ila allahi tacala alla u daayey laakiin daahirkoodaasuu ka aqbalay kuwaas marka munaafiqiin bay ahayn beenadayaal ah xataa ji'tu ilaa aan anugu ka imid ilaa aanu ka imid bu sidaas markay ku socda hadba qofku yimaada beenta ugu dhaarta uu jeer allah kuu dambi dhaafo or iska socdo hadda kadib un markaa ka harin dagaal iyo balan kaga qaaday falamaa sallamtu markaan salaamay buu tabasama muusooday tabasama almuqdabi qof cadhaysan muusoodkii qof cadhaysan su u muusoodo ayuu u muusooday yani marka wejigiisa cadhay laga garanayo oo inaanay farax ka ahayn iyo soo dhaweyn u soo dhaweynaye canaan iyo cadho ay ka tahay isagoo ay wejigiisa ka muuqato yuu muusooday marka tabasumka waxaa weeyaan waa qosolka aan codka lahayn ee ilkaha un la caddeeya baa tabasum la yidhaahaa taasuna had iyo goor marka inkastoo qosolku u badan yahay in qofku waxa ka keenayo uu yahay farax iyo mabsuudnimo uu yahay haddana kolalka qaarkood iyo cara keentaa sida kan kaduba hadda uu leeyahay nin shaacirina wuxuu yidhi idaa ra'ayta nuyuuba leyfi baadiyatan falaa tadunanna ana leysa yabtasimu libaaxa miciihiisa oo muuqda haddaad aragtaa u malaynin libaaxu inuu qoslaayo marka macnihiisu waxa wey qof kastoo muusoona muusoonayaba inuu qosol caadiya uu yahay ha u malaynin qaraa-in lagu garta baa jira marka qosol cara ka muuqata buu qoslay uma qaala markaasuu wuxuu yidhi tacaala kaalay faji'tu waan imid amshi anigoo socda xataa jalastu ilaa aan ka fadhiistay bayna yaday hortiisa faqaala lii markaasuu yidhi maa khallafaka maxaa ku reebay alam takun qad ibtacta dahrak soo ma aadan ahay inaad gaadiidkaagii iibsatay dahriga waxaa laga wadaa gaadiidka laga wadaa soo hal geel ma aadan iibsanin gaadiidahoo gaadiid la-aan ku haynin maxaa ku reebay qaala kacbi baa wuxuu yihi qultu waxaan yaa rasuula allah inii wallah low jalastu haddaan fadhiisan lahaa cinda hayrika min ahli dunya qof aan adiga ahayn oo ahli dunya ah oo madax kale boqor iyo amiir iyo haddaan hortiisa fadhiisan lahaa la lara'aytu waan garan lahaa anii sأkرج min سkطhi بcudri inaan caradiisa cudur kaga baxayo oo cudurdaar aanu igaga raali noqdo aan inaan u sheegayo waan garan lahaa laqad ucطiitu jadalan dood baa alla isiiyey dood waan aqana waa dood aqana nin shaacira buu ahaayo fasiixa marka waxaan ku cudurdaarto waan garan lahaa walaakinii wallahi adiguse rasuulka allan ayaa tahay oo waxaan kugu cudurdaarta badbaadin maayo walaakinii wallahi laqad calimtu waxaan ogaaday lain xadadtuka alyawma haddaan maanta kuu warramo xadiida kadibin war been ah tardaa bihi canii aad igaga raali noqonayso layuushikanna allahu alle inuu lasoo degdegayo dhaqso u keenayo an yusqitaka calaya inuu iga kaclaysiiyo intuu beentayda kuu kashfiyo oo waxay kuu soo dejiyo been buu ninkaas kuu sheegay tidhahdo ii cadhoonayso baan ogahay wain xadadtuka xadiida sidqin haddaan kuu warramo war oo run ah tajidu calaya fiihi yani taqdabu calaya fiihi aad igu xanaaqayso inii laarjuu fiihi waxaan rajaynayaa cuqba allahi caza wajal caaqiba alle oo wanaagsan inaan khayr ka dambaynayo baan rajaynaya runta haddaan kuu sheegood ii cadhooto inay runtaasu khayr ku dambayso baan rajaynayaa wallahi ma kaana lii min cudrin wallahi inaanan wax cudura lahayn wallahi ma kuntu qatu weligay ma aanan ahayn aqwaa kii ka xoog badan walaa aysara kii ka maal badan minii xiina takhallaftu canka markan aan kaa hadhay mar aan ka awood badnaa iyo mar aan ka maal badnaa iyo ka caafimaad badnaa midna ma jirin qaala kacbi baa wuxuu yihi faqaala rasuulu llahi salى اله alay slm rasuulka allah wuxuu yidhi ama haadaa faqad sadaq kanise run buu sheegay yani kuwii hore kuwii hore iyagu waxbay ku cudur daardaarteen run mayna sheegaynin kanuse isagu run buu sheegay faqum kac xataa yaqdiya allahu fiika ilaa arrintaada alla uu ka xukumo ord tag wa waxaa soo socday saara oo siin ah iyo saara oo thaca labadaba labada nusqadoodba waa jiraan marka saara marka la yidhaahna waa socdeen weeyaan saara haddii la yidhaahna waa soo kackaceen weeyaan rag qaraabadiisi oo qabiiladiisii banu salima ah yaa ka soo daba kacay oo canaananaya wa saara rijaalu min bani salima niman banuu salima ah baa soo ila soo socday fatabacuunii waa isoo raaceen faqaaluu li waxay yidhaaheen wallaahi maa calimnaaka adnabta denban qabla haada wallaahi ma ogin inaad dembi maanta ku horreeya inaad dembaabtid maanta dembi xun baad samaysay laqad cajazta waxaad kari weyday fi an laa takuuna inaadan noqonin ictadarta ilaa rasuuli llahi sala la rasuulka alle inaad u cudur daarato bima tadara bihi اlmukhallafuun kuwii ka hadhayba waxay u cudur daarteen waxaad kari weydeen nimankii kale waxay ku cudur daarteen oo kale inaad ku cudur daarteenoo rasuulka alla sala allahu alay wasalam markaas uu kuu duceeyo dembi allah ku dambi dhaafadaasaaba kugu filaan lahayde dembigaad maanta gashay oo kale weligaa ma adagelin qaraabadow iyaga oo qofka khayr iyo wanaag la raba iyo lugooyaan kolalka qaarkood marka inuu dembi ku dhaco oo sidii munaafiqiinta oo kale uu yeelo yay ku guubaabinayaan faqad kaana kaafiika waxaa kugu filaan lahaa dembaka dambigaaga kaagaga filaan lahaa istikfaaru rasuuli llahi sala allau alay slam laka rasuulka alla dembi dhaafkiisa uu yidhaah allah kuu dembi dhaafa iska kac uu ku yidhaah baa kugu filaan lahaa oo beenta aad sheegtay iyo wax walbaba kaa baabi'in lahaa kumana filaadeen oo rasuulka alla sala allahu alayh waali wasalam isagoon xaqiiqada ogeyn hadii uu dembi dhaaf alla weydiiyo alla uma dembi dhaafeen sida kuwii kaleba alla aan ugu dembi dhaafin ee alla u canaantay qaala kacbi wuxuu yidhi fawallaahi maa zaaluu yu'annibuunanii ma ayna ka zuulin inay canaantaan xataa aradtu ilaa aan ka doonay an arjica ilaa rasuuli illahi sala alla alay slam rasuulka alla ku noqdo fa ukadiba nafsi nafteyda aan beeniyo oon yaa rasuul allah wixii aan kuu sheegay beentay buu ahaye cudurka iyo cudurkaasaan lahaa uma qultu lahum markaasaan waxaan ku idhi hal laqiya haada macii min axad arrinkan kadaa qof kale oo aniga oo kale eh ma la kulmay oo sidaas oo kale hadalkaas oo kale qof ku hadlay ma jira qaaluu markaasay u dhaheen nacam haa laqiyahu macaka waxaa la jirkaaga la kulmo yani arrintan kugula jira rajulaani laba nin qaalaa midla maa qulta sidii aad tidhahoo kale yidhihoo runta sheegay wa qiila lahumaa mila maa qiila laka laguna yidhi wixii adiga lagu yidhi oo kale kac ilaa arrintaada alla ka xukuma lagu yidhi qaala kacbe wuxuu uhi qultu man huma waa kuwee qaaluu waxay yidhaaheen muraarat bnu rabiici alcamri wa hilaal ibnu umaya alwaaqifi waa labadaa nin labadaa nin baa sidaada oo kale yeelay sidaadoo kalena loogu jawaabay qaala kacbi wuxuu ihi fadakaruu lii waxay ii sheegeen rajulayni saalixayni laba nin oo saalixiin ah qad shahidaa badran badri ka qayb galay fiihimaa uswatun oo lagu dayan karo niman lagu dayan karo haddii hebel iyo hebelba sidaa la yidhi oo sida isku arin aad tihiin allel khalaas niman aad ku dayan karto waa yihiin waxba ha ku noqonina isdhaho labadaa nin midkood ayaa culamaau siira qaarkood ay khilaaf geliyeen oo ay yidhaaheen bedri ma aanu ka qayb gelin lakiin xadiidkan kada ka saxiixan kutubu siira xadiidkooda qaala famadaytu waan socday xiina dakaruuhumaa li markay ii sheegeen horaanu socdo maana soo noqonin wanahaa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka alle wuu ka reebay